أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى مكروهات الغسل هذه مدني مكروهات الغسل qubayska waxyaalihii loo kahaday oo shareecada islaamku karaahiye ay ku tilmaantay ayuu u baab yahay weli sheekhu waxa uu ku dhex jiraa axkaamtii qubayska halkan sheekhu wuxuu uga hadli waxyaalaha sharcigu uu ku tilmaamay qofka qubaysanaya inuu karaahiye uu ku dhacayo hadduu waxyaalahan uu sameeyo qaala shaykhu raximah اllahu tacaala makruuhaatu اlgusli qubayska waxyaalaha loo kahday hiya makruuhaadkaasi makruuhaat اlwuduu weesaqaadka waxyaalihii loo kahdayu makruuhaadkaasoo almaaratu ee soo maray oo hore aanu u soo qaadannay sheekhu wuxuu ku leeyahay makruuhaadka weesaqaadka intii aanu ku soo marnay uun ayaa qubayskana sidaasoo kale makruuh u ah oo in la layska ilaaliyo ay mar walbaba ay laga maarmaan tahay waxyaalahaanu ku soo marnay weeseqaadka karaahiyadiisii ka mid ahaa al-israaf fi lmaa waa biyaha in lagu xadgudbo oo biyaha shubitaankoodii in lagu xadgudbo weesaqaadka karaahiyii ku ahayd qubayskana waa sidaas oo kale qofku markuu qubaysanayo miqdaarka ku filan ee qubays ugu filan hadduu ka xadgudbo oo biyihii maantao dhan iska shubayo uun xisaab la-aan waa karaahiyuu ku dhacay karaahiyuu ku dhacay waa inuu iska ilaaliyo alaqsaalu almasnuunatu haadihi midani alaqsaalu waa qubaysyaalkii qubaysyaalkaasu almasnuunatu ee la sunneeyey halkan sheekhu wuxuu uga hadli raximah اllahu tacaala qubayskii waajibka ahaa iyo asbaabta keenaysa waanu soo qaadanay qubayska waajibka ah iyo sababaha keena qubayska waajibka ah sheekhu uu inoo soo sheegay halkanna sheekhu wuxuu inooga sheegay qubaysyaalo qofku hadduu sameeyo uu ajir ka helayo laakiin aan waajib ku ahayn oo nabigeenu uu sunneeyey salى اllahu wasalama wabaaraka calayhi alaqsaalu qubaysyaalka qubaysyaalkaasoo almasnuunatu ee la sunneeyey kahiiratun way fara badan yihiin qubeyska sharcigu uu sunnada ka dhigay aad ayuu u fara badan yahay minhaa qubaysyaalkaa sunnooyinka waxaa ka mid a gasluljumuca jumcada qubayskeedii ayaa ka mid a maalinta jumcaha ah in la qubaysto ayuu jideeyey nabigeenu salى اllahu waslama wbaaraka calayhi xadiiskii imaamu muslim iyo keyrkiisuba ay warinayeen ayaa nebigu salى اllahu calayhi wasalam wuxuu ku yihi man tawadaأa yowma اljumuca fabiha wa nicmat waman اktasala faاlguslu afdalu nebigu salى اllahu calayhi wasalam wuxuu yihi man tawadaأa yowma اljumuca maalinta jumcaha qofkii weyse qaata fabiha wa nicmat waa khaslo nicmo leh oo wanaagsan waman ikhtasala qofkii qubaysta falquslu qubayska afdalu laakiin qubayskaa sii ajir badan oo sii fadli badan ayuu yihi nebigu salى اllahu calayhi wasalam maalinta jumcaha waxyaalaha barakaadka jumcaha kuugu siyaadinay oo nafaxaadka iyo barakaadka iyo nuurka aad ka helayso jumcaha waxaa ka mida inaad qubaysato inaad qubaysato maalinta jumcaha ayaa ka mida qubayskan marka yaa loo sunneeya qubayskan qof walba miyaa loo sunneeyaa mise dad gaara ah ayaa loo sunneeyaa qubayska jumcaha qubayska jumcaha waxaa loo sunneeyaa limuriid alxuduur fi lmasjid waxaa loo sunneeyaa qofkii doonaya inuu masjidka xaadiro oo jumcadii iyo jamaacadii uu ka qayb galo amaa qofkii gooni doonaya inuu markaa isaga tukado macduur oo jumcadu aysan waajib ku ahayn sida musaafirkii oo kale qofkii xanuunsanayay oo kale haweenkii oo kale oo jumcadu aysan waajib ku ahayn iyaga looma sunnaynayo looma sunnaynayo qubeyska jumcaha qubeyska jumcaha sunnadiisa waxay khaas ku tahay qofkii doonaya jumcaha inuu masjidka aado oo jamaacada uu ka qayb galow wa waqaslulciideyni labada ciidood qubayskoodii wey ciid aladxaa iyo ciid alfidri labada ciidoodba wuxuu jideeyey nebigu sala allahu calayhi wasalam in la qubaysto qubayskan marka ciidaha iyo qubayska jumcaha oo haddaanu soo qaadanay farqiga u dhexeeya farqiga u dhexeeya waxaa ka mid a qubayska labada ciidood waxaa loo sunneeyaa walow lam yurid alxuduur shaksi kastaa loo sunneeya xataa hadduusan doonayn inuu ciidda masaajidka ku tukado salaadda ciidda inuu masjidka ku tukado xataa hadduusan doonayn oo inuu gurigiisa xataa iska joogo ayuu rabaa marka cid walbaa kan loo sunneeya ama ha doonayo inuu masjidka jamaacadii ciidda uu ka qayb qaato ama ha doonayo inuu ciidda gurigiisa isaga tukado ama xataa yuusan doonin inuu sunnadii ciidda uu tukado qof walbaa loo sunneeya qof walba ayaa loo sunneeyaa laakiin qubayska haddaanu soo marnay qubayskii jumcaha waxaanu soo sheegnay inuu khaas ku yahay qofkii doonaya alxuduur fi lmasjid masaajidka jumcaha inuu soo xaadiro wa guslu gaasili lmeyiti meydka qofkii dhaqay qubayskiisii qubaysyaalka nebigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi uu sunneeyey waxaa ka mid a qofku meyd hadduu wax ka dhaqo meyd hadduu wax ka dhaqo waxaa loo sunneeyaa isaguna inuu qubaysto taasuu jideeyey nebigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayh wاlguslu qubayskii way lilistisqaa liأjli اlistisqaa roobdoonta darteed in loo qubaysto hubaysyaalka sharcigu uu jideeyey waxaa ka mid a ah xilliga abaaruhu ay dhacaan oo roob doonta la doonayo in la roob doono in la qubaysto ayaa sunno ah inta aan la tukanin salaada labada ragco oo roob doonta intaan la tukan in qubays laga hormariyo ayaa sunno ah walguslu qubayskii way qubayskaasoo lilkhusuufi dayaxa madoobaadkiisa u sugnaaday iyo walkusuufi qoraxda madoobaadkeeda u sugnaaday haddii dayixu uu madoobaado ama qoraxdu ay madoobaato waxaa sunno ah oo nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu jireeyey in markaa la qubaysto oo qubayskaasi wuxuu ka mid yahay iyo labada ragco oo la tukanayo waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaanayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala madowga uu ku faydayo asbaab ka midow walislaami lkaafiri liajli islaami lkaafir gaalka islaamnimadiisii dartiisna waa loo sunneeyaa inuu markaa qubaysto qofka gaalka ah markuu diinta islaamka uu soo galo waxyaalaha qubayska loo sunneeyo waxaa ka mid ah qofku hadduu gaal ahaan jiray oo islaamnimada uu soo galay oo towxiidkii uu ku dhawaaqay waxaa sunnaa inuu soo markaa soo qubaysto ayaa sunno ah liannahu nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi dad badan ee soo islaamay ayuu nebigu amray salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi in ay soo qubaystaan wa ifaaqati اlmajnuuni liأjli ifaaqati اlmajnuun ruuxii waalnaa soo miraabidiisii ayaa loo sunneeyaa qubayska ruuxu hadduu waalnaa oo ilaahay uu soo caafiyey oo ilaahay uu soo badbaadiyey isagana waxaa loo sunneeyaa markuu soo miiraabo inuu qubaysto wاlmuqmى calayhi waliأjli almuqmى calayhi kii la miir daboolay oo suuxidda iyo ay ku dhacday isaga dartii isagana waa loo sunneeyaa qubayska qofku hadduu suuxay oo miirka uu ka tegey oo miirkiisa ilaahay uu soo celiyo isagana waxaa sunnaa inuu qubaysto walilxijaamati waliajli alxijaama toobidda darteedna waa loo sunneeyaa in loo qubaysto toobidda marka lagu leeyahay waa bacda alxijaama waa markaad istoobto oo toobiddu ay kuu dhammaato ka bacdi ayaa waxaa la sunneeyaa inaad markaa qubaysatid walidukhuuli اlmasjidi waliأjli dukhuuli اlmasjidi masaajidka geliddiisa dartiis in loo qubaysto ayaa isagana loo sunneeyaa liannahu dad badan ayaa meesha isugu imanayo waxaa laga yaabaa in markaa lagugu dhibtoodo wasakhdaada iyo markaa qarmoonka in lagugu dhibtoodo ayaa suurto galaa walidaalika sharcigu wuxuu sunneeyey masjidka qofka markuu soo gelayaba inuu u qubaysto inay sunno tahay ixtiraaman lilmasjid iyadoo masjidka iyo beytka ilaahay la xushmaynayo walikulli leylatin habeen kastana qubays waa loo sunneeyaa habeenkaasoo min ramadaana ee ramadaan ka mid a qubaysyaalka sharcigu uu jideeyey waxaa ka mid a habeen walba ee ramadaanka ka mid a inuu qofku isaguna uu qubaysto waa ixtiraam la xushmaynayo bishaas barakaysan habeen walba in la qubaysto sharcigu wuu jideeyey maa yaxrumu calى اljunubi haadaa midkani maa ay ladii kiiwo yaxrumu huwa maaguba xaaraamka ah calى اljunubi ruuxii junubka ahaa wixii xaaraamka ahaaw halkan sheekhu wuxuu uga hadlay hore waxaan u soo qaadanay qofka muxdidka ah ee weysadu ay ka burtay waxyaalaha xaaraamta ka noqonaya in casharkeennii shalay aanu ku soo qaadanay halkanna sheekhu wuxuu uga hadlay qofka haddii xadadka weyn uu ku dhaco waa janaabadii janaabo haddii ay ku dhacdo waxyaalaha sharcigu uu ka xarimay yaxrumu calى اljunubi junubka dushiisa waxaa xaaraam ka ah sitatu ashyaa lix shay inuu sameeyo qofkii janaabadu ay ku dhacday xaaraamu asalaatu salaadii ayaa xaaraam ka ah noocay doontaba ha noqoto sawaan kaanad fardan aw naflan salaadu ama waajib ha noqoto ama sunno ha noqoto qof junuba salaadu waa ka xaaraam wakada mulxaqaatuha waxyaalihii salaadaha la haleeshiiyey sida sujuudu shukrigii oo kale iyaduna waa la mid xaaraamood wa dawaafu dawaafkii ayaa xaaraamka ah qof janaabo qaba inuu kacbadii ilaahay uu dawaafo iyaduna xaaraamo wamasul musxafi musxafka qur-aanka taabashadiisii ayaa xaaraamka ah kitaabka qur-aanka qofkii junubka ahaa inuu taabto ayaduna waa xaaraam waa tawqiiran wa وتbجيilا lilqur'aani الكريم waa weyneyn iyo xushmayn la xushmaynayo qur'aanka kariimka ah وxmlhu xml الmصxafi musxafka xambaaridiisii ayaa xaaraamka ah qofka junubka junubkaa ah inuu kitaab qur'aana uu kor u qaado oo u xambaaro xaaraam walubhu nagaashiyihii ayaa xaaraam ah fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa inuu ku nagaado iyaduna waa xaaraan waxaa kaloo la mid a ah oo culimmadu nagaashiyaha ay haleeshiiyeen altaradudu fi lmasjid adoo ku nagaaday la mid yacni masjidkii waa ku dhex laalaaban xagguu tegi haddana waa soo laaban xagguu tegi waa soo waana masaajidkii dhexdiisii iyaduna waxay la mid tahay adigoo ku daahay oo masjidkii muddo ku nagaaday ayay la mid tahay haddaad gudihiisiiba masaajidkii aad ku laalaabanaysid wa nagaashiyihii ayaa xaaraam ah fi lmasjid masaajidka dhexdiisii inuu ku nagaado wa qira'atu lqur'aani qur-aanka aqrintiisii ayaa xaaraamka ah biqasdi اlqiraa'ati bisababi qasdi lqiraa'a qur-aan akhris u qasadkeeda sababteedana uu qur-aanka ku aqriyo ayaa xaaraamka ah qur-aankii inuu aqriyo waxyaalaha junubka laga xarimay waxaa ka mid ah qur-aan inuu aqriyo walow kelimatan waaxida hal eray ba allah ka dhigo hal kelimo ee erayada qur-aanka ka mida ah, aayad dhan inuu dhammaystiro shardi ma ahan hal kelimo oo ereyada qur-aanka ka mida ah in kugu dhawaaqo xaaraan weeye intuu janaabadaasi ay ku jirto sheekhu marka wuxuu shardi ka dhigay wuxuu yidhi biqasdi lqiraa'a yacnii qofka junubka ah marka qur-aanka akhrintiisu ay xaaraamka tahay waa haddii ulajeedo qur'aan qur-aan ulajeedadiisii hadduu aayadda u akhrinay biqasdi lqiraa'a la yidhi maxaa baxay hadduu maqaasid kale iyo ulajeedooyin kale uu qur-aanka u aqrinayo oo maxaa ka mid a ah? maalan biqasdi aلtaxasuni biاlqur'aan wuxuu rabaa qur-aanka inuu isku xijaabo aayadaha xijaabka sida aayad kursigii oo kale ayuu rabaa inuu xijaab uu ka dhigto waxaa kaloo ka mid a ah, aayadaha la jideeyey si khaasa ah loo jideeyey daabadaha ama gawaarida marka la korayo subxaana aladii sakhara lanaa haada wamaa kunaa lahu muqriniin oo kale waxaa ka mid a isagoo janaabo qaba haddii cunto loo keeno ama cabitaan loo keeno inuu ku bilaabayo bismi illaahi اraxmaan الraxiim bismi illaahi raxmaan raxiim waa aayad qur'aan ah haddana isagoo janaabadii qaba haddii cunto loo keeno ama cabitaan loo keeno wuu ku bilaabi karaa liannahu waa biqasdi aladkaar yacni markaa qasadka uu ka leeyahay waa adkaartii nabigu jideeyey salى اllahu waslama wbaaraka calayhi in cuntada ka hor iyo cabitaanka ka hor lagu dhawaaqo marka biqasdi اlqiraa'a la yidhi waxaa ku baxay maqaasid kale iyo ulajeedooyin kale hadduu markaa qur-aankii uu aqrinayo annajaasatu haadihi middani axkaamu najaasati najaasada axkaamteedii halkan sheekhu raximah اllahu tacaala bacdamaa axkaamtii uu ka soo baxay qubayska iyo junubka waxyaalihii laga xarimay wuxuu ka gudageli nijaasada iyo axkaamteedii iyo waxyaalaha sharcigu uu ku tilmaamay inay yihiin nijaaso annajaasatu najaasadu luqatan min luqatin xagga luqada almustaqdaru wax walba oo la qurumaysto afka carabiga ama luqadda carabiga najaasa waxaa loo yaqaanaa wax walba oo naftu ay dhibsanayso ay qurumaysanayso walow kaana daahiran hadduu doono wax daahiraba ha noqdee wixiiba naftu dhibsanayso oo ay qurumaysanayso ayaa luqada carabiga lagu yiraa najaaso walow kaana daahiran marka la leeyahay maxaa ka mid a waxaa ka mid a candhuuftii oo kale candhuuftii xagga luqada carabiga markii la fiiriyo waa najaaso laakiin sharciga islaamka markii la fiiriyana waa daahir halkaa marka waxaad ka kale ogaanee nijaasada waxaa luqada carabiga u taqaano iyo waxa sharcigu u yaqaano inay laba kale yihiin laba inay kale yihiin leanna waxaa weeye luqa alcarabiya nijaasadu waxay u taqaanaa kullu mustaqdar wax walba oo la qurumaysto walow kaana daahira wax walba leanna qofku candhuufada waa qurumaysanaa waa dhibsanaaho qof doonaya candhuufo in korkiisa la mariyo ama qof doonaya candhuufo in maaragtaa maradiisa ay gaarto ma jiro waa dhibsanaaho qofku waa qurumaysan marka waxaa la qurumaysanayo luqa alcarabiya waxaa loo yaqaanaa najaaso walow kaana daahira daahir ba ha noqdo hadduu doono laakiin sharcigu najaasada wuxuu u yaqaanaa sidaasi ka bedelan uu sharcigu u yaqaan wa sharcan min sharcin xagga sharcigana annajaasatu najaasadu mustaqdarun waa shay la qurumaysto mustaqdarkaasoo yamnacu diida sixata salaati salaadda ansixiddeedii diida xayثu makaan diida laa murakisa wax u rukseeya haabitun wax sugnaaday aysan ahayn sharcigu taasuu u yaqaanaa najaaso wa sharcan min sharcin xagga sharcigana annajaasatu najaasadu mustaqdarun waa shay la qurumaysto mustaqdarkaasoo yamnacu diidaya sixata salaati salaadda ansixideedii diidaya sharcigu najaaso wuxuu u yaqaanaa wax la qurumaysto oo dabeecada saliimka ah qofka dabeecadiisu xataa ay caafimaad qabto uu dhibsanayo haddana diidaya salaaddu inay ansaxdo oo adigoo nijaasadaasi ay kugu taallo jirkaaga ama dharkaagii ama meesha aad ku tukanaysay ay ku taallo sharcigu kuma oggola in salaadu ay ka ansaxdo waa shay la qurmaysto diidaya salaaddu inay ka ansaxdo goormo laakiin marka sharcigu uu leeyahay salaadu ku ansixi mayso xayثu laa murakhisa wax u rukseeya haddaysan jirin wey oo daruura aysan jirin amaa haddii daruura ay jirto adigoo nijaas qaba ayaad salaaddii iska tukanay oo sharcigu kuma diiday daruura hadday jirto oo daruuradaas maxaa ka mid a waxaa ka mid a masأalaةu faaqidi addahuurayn masأalaةu faaqidi dahuurayn waa qofkii biyona waayey carana waayey masaladeedii biyona ma haysto carana ma haysto qofkii markaa nijaaso iyadoo ku taalla oo jirkiisii ama dharkiisii ay iska nijaasaysan yihiin ayuu markaa iska tukana liأjli daruura sharciguna uma diidana bal sharcigu wuxuuba waajib uga dhigay iyadoo nijaasada ku taalla inuu tukado ilaa daruura meeshii taalla daruuro ayaa meeshii taalla marka xayثu laa murakisa marka la leeyahay oo nijaasada yani sharcigu wuxuu diidi in salaadu ansaxdo marka la leeyahay waa haddii daruura aysan jirin ama ruksad qofku uusan haysanin marka wuxuu u tukanaa qofku lixurmati اlwaqti isagoo nijaaso qaba hadduu faaqidu dahuuran yahay wuxuu u tukanaa lixurmati اlwaqti wa calayhi alicaada waxaana waajib ku noqonaya salaadaas inuu markaa dib ka soo celiyo ayaa waajiba marka waxaa isweydiin leh salaadii haddii la soo celinayo maxaa sharcigu u yiri waa waajib waaba la soo celinoo mar walbaba salaadii wuujibkeedii waajibkeedii kaama dhacayo in badan kutubteennii hore waan ku soo qaadanay xikmada sharcigu sidaa u yidhi yacni waxaa ka mid a ah xikmada sharcigu sidaa u leeyahay salaadan adigoon biyo haysan oo korkaagii iyo dharkaagii nijaas yahay sharcigu uu waajib kaaga dhigay uu ku leeyahay tuko haddana sharcigu uu ku yidhi dib u soo celi markaad biyo hesho xikmada ka dambaysa waxaa weeye adigoon biyo helin oo salaaddii sidaa daruurada ku tukaday adoo nijaasaysan haddaad sidaa ku dhimatid ilaahay agtiisa maxaa lagaaga qori adigoo waajibkii gutay oo salaad saxiixa dukaday ajirkeedaad ilaahay agtiisa ku leedahay sidaa haddaad ku dhimatid laakiin haddaad tidhaahid marada nijaasiga ahoo dharkiiyaa iga nijaasaysan oo biyana ma haysto ma dukanayo haddaad tidhah sidaa ku dhimatidna ka war waxaad ku dhimanaya ilahay agtiisa adigoo taariku salaada adigoo taariku salaada oo xaq ilaahay lagugu leeyahay oo xaq ilaahay dayacay ayaad sidaa ugu dhimanee marka xikmadaas ayaa maaragtaay sharcigu u yidhi adigoo salaadii soo celinaya haddana maaragtaay waa in aad tukatid oo waajib ay kugu tahay aqsaamu najaasati haadihi midani aqsaamu najaasa waa najaasada qaybaheedii halkan sheekhu raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadli qaybaha najaasadu sharcigu uu qaybiyey النajaaسaةu najaasadu ثaلaaثaةu أqسaam najaasadu saddex qeybood saddex qeybood ayaa sharcigu u qeybiyey najaasada muqalladatun najaaso la adkeeyey wamukhafafatun najaaso la fududeeyey wa mutawasidatun iyo najaaso dhexdhexaada saddexdaa qeybood ayaa sharcigu najaasadii u qeybiyey maxay kale yihiin marka saddexdaas ayuu sheekhu noo fasiri falmuqalladatu najaasada la adkeeyey najaasatu lkalbi wاlkhinsiir eyga iyo doofaarka najaasadoodii wamaa wa najaasatu maa ay ladii kii najaasadiisiiu tawallada huwa maaguba ka dhashay minhumaa min alkalbi wاlkhinsiir ey iyo doofaar wixii ka dhashay xaggooda aw amase min axadihimaa ama labadoodii mid ka mid a ka dhashay najaasada muqalladada sheekhu wuxuu noogu fasiray waa nijaasada eyga iyo doofaarka muqalada waxaa loogu tilmaamay lannu sharcigu wuxuu adkeeyey qaabka laysaga dahirayo ayaa qaab adag oo shuruudo adag lagu xiray idan marka nijaasadaasi waa nijaasa muqallada waxaa kaloo lamid mid ku yuri sheekhu wamaa tawallada minhumaa labadooda wixii ka dhashay oo faracooda ah aw amase min axadihimaa ama labadooda mid ka mid ah ka dhashay oo mid ka mida ah ka dhashay maxaa loola jeeda tusaale ahaan eygii ayaa neef ari ah u tegey oo booday neefkii ariga ahaa eygu waxbuu ka dhalay waxaa neefka ariga eygu uu ka dhalay xaggee la haleeshiina ma dhinaca eygu haleeli mase dhinaca arigu haleeliyo waa daahir ayaanu leenahay waxaa la haleeshiinaa sharcigu waa haleeshiinaa dhinaca eygaa la haleeshiin lannahu lianna alfarca yatbacu aslahu fi اnajaasa lanna waxaa weeye faracu wuxuu asalkiisa ku raacaa asalka midka najaasada ah ayuu raacay haddii yacni laba asal uu leeyahay shaygu labada asal midna uu daahir yahay midna uu najaaso yahay farcu xaggee raacaa midka najaasadahu raaci ka najaasada ah ayuu mar walbaba u raacay idan marka ow min axadihimaa sidaasaa loola jeedaa oo kaa meesha ka dhashay isagana nijaasadiisu waa nijaasa muqallada nijaaso la adkeeyayo qaabka marka loo dhaqayana noo sheegi doonaa sheekh wاlmukhafafatu wanajaasatu اlmukhafafa nijaasadii la fududeeyey bowlu sabiyi waa saqiirka kaadidiisii alladii saqiirkaasoo lam yadcam aanu cunin litaqadi liأjli taqadi quudaysi uu quudaysanayo darteed gayra labani caano gayrkood aan quudan walam yabluq اlxawleyni laba sanana aan gaarin nijaasada mukhafafada ah ee la fududeeyey sheekhu wuxuu ku tilmaamay waa saqiirka kaadidiis bowlu sabiyi la yidhi maxaa baxay bowlu sabiyati gabadha saqiirta ah kaadideedii ayaa ku baxay taas waxaa weye waxay la mid tahay dadka waaweyn nijaasadooda iyo kaadidooda sida loo mayro oo loo dhaqo ayaa loo dhaqay nijaasada mukhafafada waa bowlu sabiyi calaa madhab imaam shaafici madaahib waxaa jirta sida abi xaniifa madhabkiisii oo kale iyo sufyaan thawri oo mashaayikhda imaamu shaafici ka mid ahaa madhabka xanafiyadu yacni agtiisa kalama saarayo beyna bowli sabiyi wa bowli sabiyati waa isku mid u leyahy abi xaniif abi xaniif wuxuu leeyahay waa isku mid yacni wiilka iyo gabadha oo saqiirka ah kaadideeda wuxuu leeyahay waa isla mid mar walbaba oo mudlaqulbowl kaadi waa kaadi uu leeyahay abi xaniifa oo mar walbaba sida kaadida kale oo dadka waaweyn loo mayro ayaa saqiirada oo laba sano aan gaarin ama ha noqdo wiil ama gabar ha noqdo isku siyaa loo dhaqi waa madhabka abi xaniifa abi xaniif madhabkaas ayuu qabaa laakiin madhabkeenna imaamu shaafici isagu u kala farqiyey wuu kala saaray wiilka iyo gabadha oo markaa wiilkii kaadidiisa nijaasadiisu waa mukhafafa aladii saqiirkaasoo lam yadcam aan quudanin litaqadii liajli taqadii quudaysi darteed iyo nafaqo darteed hayra labani caano hayrkood aan quudayn walam yabluq ilxowleyni laba sanana aan gaarin waxaa kaloo shardiga waxaan caano ahayn in uusan u qaadan nafaqo waxaan caano ahayn litaqadii waa inuu quud ka dhigto ama uu nafaqa looga dhigo waxaan caano ahayn waa inaan lagu nafaqayn haddii waxaan caano ahayn nafaqo looga dhigo oo raashinkii uu gaaray in afka loo gelgeliyo oo raashin afka loo gelgelinayo markaa wuxuu la mid yahay dadka waaweyn ayuu kaadidiisu ay la mid tahay litaqadii la yidhi maxaa baxay litadaawi ayaa baxay waxaan caano ahayn hadduu saqiirku la siiyey laakiin daawo ahaan loo siiyo oo aan nafaqa ahaan loo siiyo tusaalahaan sharoobada la siinayo oo kale kaniniyaasha la siinayo oo kale malabka la siinayo oo kale waxyaalaha la siinayo dee taqadi loolama jeede litadaawi u qaadana waxaa loo siinayaa yacni daawo ahaan u qaadan kaas kaadidiisii weli waa mukhafafa way fududa kaadidiisii nijaasadiisii waa mukhafafa marka walam yabluq ilxawleyni laba sanana aan gaarin hadduu laba sano gaaro sida dadka waaweyn kaadidooda ayaa loo mayriyo loo dhaqo wاlmutawasidaةu wالnajaasaةu اlmutawasida najaasadii dhexdhexaadka ahayd baaqi najaasaati najaasaadka kale baaqigoodii wadaalika kalkhamri sida khamradii oo kale khamrada najaasadeeda iyo dhiiggii iyo matagii iyo kaadida maaragtaa dadka waaweyn waxaasoo dhan waxaa la yidhaha mutawasida najaaso dhexdhexaad mutawasida ayaa la yidhaha isaalaة الnajaasa haadihi midani isaalatu najaasa axkaamu isaalati najaasa najaasada suulinteeda axkaamteeda wey halkana sheekhu wuxuu uga hadlay maadaama qaybihii saddexda ahaa ee najaasaadka aanu ka soo baxnay qaabka loo mayro ama laysaga dahiro najaasaadkii tazuulu najaasatu najaasadu way suushaa najaasadaasu almuqalladatu ee la adkeeyey biqasli maa shay dhaqidiisii ayay ku suushaa shaygaasoo tanajasa bihaa nijaasada ku nijaasoobay dhaqidiisii ayay ku zuuli sabca khasalaatin dhaqidyaalo oo toddoba ah la dhaqo toddoba dhaqid waa in la dhaqo ixdaahunna ixda sabci toddobadaa mid ka midana bituraabin mamsuujatun waxaa lagu qasaa bituraabin caro ayaa lagu qasaa turaabkaasoo mujzi-in ee u gudayo u ansaxaya fi tayamumi booraysiga u gudaya ugu ansaxaya in lagu booraysto qaabka loo suulinayo ama laysaga mayrayo nijaasaadka muqalladada ah nijaasada muqalladada ah waa nijaasadii eyga iyo waxaan ku soo qaadanay doofaarka wuxuu ku yihi sheekhu waxaa qaabka loo dahirayo waxaa weeye waa in wixii ku nijaasoobay nijaasada muqalladada la mayro sabca khasalaatin dhaqidyaalo oo toddobaa waa in la mayro dhaqidyaalka marka toddobada ah kow labo ilaa toddoba marka la tirinayo goorma toddobadaas la xisaabi horta toddobadaas xaggee ka bilaabmaan xisaabtooda ma kow dhaqidda hore ood dhaqayso shaygii nijaasada eyga iyo doofaar ku nijaasabay dhaqidda koowaad ba xisaabti ma bilaabo kow miyaad leedahay maya horena waan usoo qaadan jirnay kutubteennii hore waanu ku soo qaadan jirnay yacnii xisaabtu waxay bilaawmi idaa zaalad caynu nijaasa nijaasada caynteedii awsaafteedii markay zuusho oo dhadhan hadday lahayd iyo hadday maaragta ay lahayd ur ay lahayd iyo waxyaalahaas tilmaamaha markay baaba-aan koow waay markaas ah, markaasa waxaa la leeyahay koow markaas markaa ka laba saddex ilaa toddoba ku bilaabmay laakiin ka warran shaygii eygii maalan dhiiggiisii gaaray ama doofaarkiisii dhiiggiisii gaaray ama matagiisii gaaray maradii saad u mayraysay weli matagii eygii weli waa ka orin toban gooraad dhaqday maradii weli matagii riixdiisii iyo urkii wuu joogaa tobankaas tobannimo miyaad u xisaabanay mise hal mar toban mar markaad maradii mayrtay matagii eyga aad ka mayrtay kabacdiyaa matagii urkii uu maradii ka zuulay oo imisaad haysataa markaas hal xabaad haysataa markaas markaa kabacdi waxaa kuusii harsan lix lix goor ayaa kuusii dha marka masalada saasaa loola jeedaay macnihiisa ixdaahunna ixda sabci toddobada midkood mamsuujatun waxaa lagu dheehaa oo lagu qasaa bituraabin caro ayaa lagu qasaa turaabkaasoo mujzi'in u guda oo u ansaxa fi tayamumi boraysiga u ansixi kara mujzi'in fi tayamum maxaa loola jeedaa yacnii caradan oo toddobada goor oo nijaasada eyga iyo doofaarka lagu qasayo mid ka mida ah, carradaas waxaa shardi ah caro lagu booraysan karo inay tahay carrada lagu booraysan karana maxaa shardi ah oo shuruuddeeda ka mid ahaa inaysan ahayn carradaasi carro mustacmala inay tahay carro daahira inay tahay caro wax kale aysan ku qasnayn oo nuurad iyo waxyaalo kale aysan ku qasnayn shuruuddii carradii lagu booraysan jiray carro oofsatay weeye midda lagu qasay maana caro carro ma tahay iska soo qabso iyo ma aha leanna meeshan carradu waxay ka qayb noqoneen dahiridda iyo tadhiirka waxaa la dahirayo marka iyadii hadday nijaaso tahay maxay ka qeyb qaadataa dahirid iyadiiaaba caradii nijaaso ah caradu marka inay daahir tahay wax kale aysan ku qasnayn mustacmal waa inaysan ahayn shuruudihii booraysiga ayaa markaas loo shardin oo loo xiri caradaasu nijaasaadka marka sidaas ayaa sharcigu u adkeeyey nijaasadii doofaarka iyo eyga waxaad arki meelaha waddamadan hadda yani yurub iyo reer galbeedka iyo su-aalaha ugu badanoo lagu weydiinayo waxaa wey waxay ku leeyihiin sheekhow maqaayad waxaan ka shaqeeyaa doofaarka lagu qalo oo doofaarka lagu cuno ayaan ka shaqeeyaa ee marka waxa aan ka qaadanayo iyo mushaarka aan ka qaadanayo mushaarkaas ma xalaala mise waa xaaraan war haddii mushaar intaan la gaarinba salaadaadii iyo jirkaagii iyo adigii dhammaayaaba nijaas ah haddaa maqaayad noocaasa ka shaqeynaysa leannahu weelashii hilibka doofaarka lagu keenayey oo dadka lagu keenayey ama lagu gurayey weelashii naftaadii adigoo qoyan ama weelka u qoyan yaha taaban idan adigii oo dhana waxaad u baahan tahay in lagu dahiro in lagu dahiro oo toddoba gooroo mid ka mida ah, caro lagu qasayo waa in jirkaagii dhammaa lagu dahiriyo markaa kabacdiyaa loo soo jeesan horta waxa aada qaadanayso ma xalaala mise waa xaaraam waana xaaraam qadcan xaaraam lanna waxaa weeye waxa aad ugu kaalmaynayso dadkii ood u adeegeyso waxaa weeye waa wax ilaahay xarimay walaa tacaawanuu calى اlإثmi wاlcudwaan ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay dembiga iyo cadaawtinimada ha isugu kaalmaynina idan marka dadkii waxaad ku saacidi ood ku gacan siinee in doofaarkii la cuno ilaa adigaa u adeegaya adigaa ka khidmaynaya meeshii oo ka shaqaynaya marka kasabkaas waa xaaraan qofka maqaayadda noocaasa ka shaqaynayana cibaadaadkiisii ma ansaxayaan ilaa habkan sharciga uu maro oo isku dahiro inuu nidaamka sharciga uu maro wاlmukhafafatu wاnajaasaةu lmukhafafa nijaasadii la fududeeyey tadhuru waxay ku daahir noqotaa birashi maa shay rushayntiisii shaygaasoo tanajasa bihaa nijaasada mukhafafada ku nijaasoobay in la rusheeyo bimaain biyo lagu rusheeyo biyahaasoo yacumuhu shaygii iyo maxalkii kala gaara oo camimaya nijaasada mukhafafada sheekh wuxuu ku leeyahay qaabka loo dahirinayo waxaa weeye wixii nijaasadaas mukhafafada ku nijaasoobay waa in biyo lagu rusheeyo biyahaasoo yacumuhu maxalkii kala gaara maxalkii intii nijaasadu gaartay biyo kala gaari kara waa in lagu rusheeyo iyadii in la mayro oo la majoojiyo oo sidii najaasaadka kale loo mayrayay awoodda iyo shuruudahaas iyadu ma lahan nijaasadu hadday tahay nijaasa mukhafafa aanu soo qaadanay waa bowlu sabiy walmutawasidatu nijaasadii dhexdhexaadka ahayd taasoo alcayniyatu ee aragtida loo nisbeeyey wahiyo nijaasada cayniyada ahi allatii waa midiie lahaa lownun midab uu u sugnaaday aw riixun ama ur uu u sugnaaday aw طacmun ama dhadhan uu u sugnaaday tadhuru nijaasadaas cayniyada ah oo saddexdaa shay iska leh waxay ku daahir noqotaa biisaalati lownihaa nijaasada midabkeedii midabkaa zuulintiisii ku daahir noqotaa wa riixihaa iyo nijaasada urkeedii urkaa zuulintiisii ku daahir noqon iyo wa طacmihaa nijaasada dhadhankeeda dhadhankaa zuulintiisii ayay ku daahir noqon wuxuu sheekhu halkan ka gudageli nijaasada mutawasidada la yidha waa nijaasadii eygay doofaarka iyo tii caruurka sabiga ahaa wixii ka soo haray mutawasidadu nijaasada marka mutawasidada ayaa waxay u qaybsantaa laba qaybood cayniya iyo xukmiya wuxuu soo hormariyey sheekha nijaasada cayniyada ah nijaasada cayniyada maxaa la yidhahda wahiya nijaasada cayniyada allatii waa midiinlaha lownun midab leh ow amase riixun ur leh ow dacmun ama dhadhan saddexdaas mid ka mida wixii leh ayaa waxaa la yidhaha nijaasa cayniya nijaasadii waa soo uray leedahay way soo uri maxalkiia soo uraya ama dhadhanay leedahay ama waxay leedahay midab ay leedahay oo nijaasadii midabkeedii ayaa meeshii ka muuqanaya saddexdaa mid ka mida nijaasadu hadday leedahay waxaa la yidhaahaa nijaasa cayniya nijaasada marka cayniyada see loo dahiraa tadhuru waxay ku daahir noqotaa biisaalati lowniha nijaasada midabkeeda zuulintiisii wa riixihaa urkeedii wa dacmihaa iyo dhadhankeedii zuulintiisii ayuu ku daahir noqon waa in saddexda awsaafta dhan waa in laga zuuliyo midabkii iyo urkii iyo dhadhankii dhammaan markii la zuuliyo markaasuu shaygii wuxuu yahay daahir amaa haddii urkii uu baaqi yahay ama dhadhankii uu baaqi yahay ama midabkii uu baaqi yahay fa nijaasatu baaqiya nijaasadiina waa baaqi weli saddexdaa mid ka mid hadduu baaqi yahay iyaduna nijaasadii weli waa baaqi laakiin haddii la zuulin waayey see la yeeli maalan midabkii maradii mara caddayd dhiigaa gaaray dhiiggii waad mayrtay waad mayrtay midabkii guduudkii waa taaganya guduudkiisina waa uga bii waaye meeshii hadduu guduudkii baabi'i waayo juhdi iyo dadaal markaad ku bixisay oo saabuun iyo xogid aada isugu dartay hadduu baabi'i waayo waa macfi sharciga islaamka waa macfi kutubteennii horena waanu ku soo qaadan jirnay wاlxukmiyatu wanajaasatu اlxukmiya nijaasada xukmiyada ah wahiya nijaasada xukmiyada allatii tiw laa lowna midab walaa riixa ur walaa dacma dhadhan laha iyada aysan u sugnaanine tadhuru nijaasada xukmiyada waxay ku daahir noqotaa bijaryi اlmaa'i biyaha dureerintoodii calaa maa shay dushiisa biyaha lagu dureeriyo shaygaasoo tanajasa huwa shaygu nijaasoobay wixii nijaasoobay in biyo lagu dureeriyo bis wax kale howl kale kaama rabto hadday tahay xugmiyow halkan sheekhu wuxuu ka gudagelay nijaasada xugmiyo horta xugmiyo maxay tahay xugmiyo sheekha kuu sheego wuxuu ku yidhi hiyo latii laa lowna walaa riixa walaa dacma laha waa nijaasada saddexdii sifoo aan cayniyada ku soo qaadanay saddexdaba aan lahayn dhadhan ma lahan ur ma lahan midab ma lahan in meeshu ay nijaasaysan tahay waad og tahay waa kuu xaqiiqo laakiin wax tilmaana oo ka muuqda malaha midab iyo ur iyo waxba kama muuqda see lagu daahiri nijaasada noocaas oo kalea sheekh wuxuu ku yidhi tadhur waxay ku daahir noqon bijaryi lmaa'i biyaha dureerintoodii calaa maa shay lagu dureeriyay shaygaasoo tanajasa nijaasooba wixii nijaasoobay biyaha uun hal mar hal mar in biyuhu ay ka daataan biyo saa loogu shubo bis ilaa wax laga zuulinayo male midab la zuulinayo male ur la zuulinayo male biyahaad hal ku daadin ood ku shubiw laakiin sheekha calaa maa uu ku calaada maxay ku tusine yacni culuwi calaada luqa alcarabiya waxay ku tusisaa culuwi sarrayn biyuhu waa inay sarreeyaan shayga nijaasobana waa inuu hooseeyo laakiin haddii biyihii inta baaldi ku shubatid qamiiskii ama cimaamaddii kaa nijaasooday maradii kaa nijaasooday baaldigii aad ku dhex ridid oo tira saasaan u daahirina weli nijaasadii baaqi waxaa la doonaya mar walbaba wuruud in la helo biyaha kor in looga keeno shayga nijaasada noocuu doonaba ha noqdo wuruudkaas in kor looga soo shubo shardiga <clears throat> alistinjaa hadihi midani axkaamu اlistinjaa waa axkaamtii istinjaha halkan sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu uga hadli qaabka loo istinjoodo ee sharciga islaamku uu u jideeyey in loo istinjoodo alistinjaa istinjuhu luqatan min luqatin xagga luqada alqadcu jaridu in wax la jaro oo wax la gooyo af carabiga istinjo waxaa la yidhaha wixii la jaro wuxuu doonaba ha noqdo wixii la jaro ayaa istinjo la yidhaha wa sharcan min sharcin xagga sharcigana isaalatu اlkhaariji shayga soo baxa zuulintiisiiw kaa soo baxayoo annajisi ee nijaasta ah kaasoo almulawithi ee waxqooya kaasoo min alfarji farjiga xaggiisa ka ahaaday oo farjiga ka soo baxay can ilfarji farjiga xaggiisana laga zuuliyo bimaa-in biyana lagu zuuliyo aw xajarin ama dhagax taasa waxaa la yidhaha istinji taasuu sharcigu u yaqaan istinji istinjaha sharcigu muxuu yahay isaalat اlkhaarij wixii soo baxay zuulintiisii wey khaarijkaasoo annajisi ee nijaasta ah istinjo waxaa la yidhaha wax nijaasahoo soo baxay in la suuliyo kaasoo almulawithi ee haddana qoynayo maxalka qoynaya almulawithi qoynaya la yidhi maxaa baxay haddii qof maalan qofku meeshuu ka saxaroonayay wax diga ah oo kale ayaa ka soo baxay oo wax qoyaana aan lahayn jaafi oo qalalan wax jaafi oo qalalan ayaa ka soo baxay oo wax qoyaana haba yaraatee aan lahayn xukunkeedu muxuu noqon maadaama la yidhi almulawid maxalka waa inuu qoynayo kaasoo kale in laga istinjoodo shardi ma ahan laakiin yanqudu اlwudu weysadiia laakiin kaa buraysa sida casharadeenii hore aanu ku soo qaadanay maca daalika culimmada fuqahadu waxay leeyihiin wayustaxabu alistinjaa degadaas qalalan xataa in laga istinjoodo waa sunno laakiin waajib ma aha waajib ma ahan almulawid ayaa shardi ah meesha qoynayo kaasoo min alfarji farjiga xaggiisa ka ahaaday waa shaygaa farjiga ka soo baxay cibaarada kutubtii hore ayaa aada u wanaagsanayd ay cabiri jireen fiqiga aanu soo qaadanay alkhaarij min axadi sabiileyn ila farji haddii la yidhaha hal meel un ayuu ku dhiciyay oo meesha laga kaadiyo waana labada meelood wixii ka soo baxaa loola jeeda kutubtii hore marka waxay ka cabiri jireen alkhaarij ka soo baxay min axadi sabiileyn labada jid mid ka mida wixii ka soo baxa ayaa laga istinjooda can ilfarji farjiga xaggiisana laga zuuliyo can ilfarji xaggee ku tacalujin jaar majruurka isaaladaad ku tacalujina can ilfarji laga zuuliyo nijaasada bimaa-in biyona lagu zuuliyo maxaa lagu zuulinaa bimaa-in biyo aw xajarin ama dhagax haddi xajarka ulojeedada laga leeyahay dhagax kaliya shardi maahane aw maa qaama maqaamahu dhagax iyo wixii booskiisa istaagi kara sida qoragii oo kale iyo baakad aad yani ku isanjoogto baakad aad isaga tirayso oo kale iyo wax walba oo nijaasadii fujin kara ayaa loola jeedaa xajar keliya shardi ma ahan laakiin labadaa shay mid ka mida uun ayaa sharcigu jideeyey in lagu istijoon karo waa biyo ama dhagax wixii la mida bimaa la yidhi maxaa baxay wax kaloo dareeraay ah istinjadu kuma ansaxayo maalan yani wax kaloo dareeraayahoo shubmaya ama ha noqdo e, biyo lagu qasay rinji ha noqdo ama saliid ha noqdo wax kastoo dareeraaya laguma istanjoon karo ilaa biyahaas maahan bimaa in biyana lagu istanjoodo aw xajarin ama dhagax lagu istanjoodo istinjaahaas marka sharciyan waa waajib in qofku uu istanjoodo leannu salaadiiyaa ku xihan salaaddii ayaa ku tawaqufaysa oo ku xihan nabigeena salى اllahu waslama wbaaraka calayhi xadiis bukhaari iyo muslim uu warinayo waxaa ka sugnaaday annahu mara calىa qabrayn inuu laba qabri soo maray rasuulku salى اllahu عalيه wasalam faqaala inahumaa yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiir nebigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yihi labadan qabri cadaaba ku socda mana lagu cadaabayo wax weynoo waxay fududaysan jireen ayaa lagu ciqaabi midkood wuxuu ku sheegay rasuulku salى اllahu عalيه wasalam ama axaduhumaa fakaana laa yastabri min albowl labadan qabri midkood kaadida kama istajoon jirin oo kaadida iskama hubin jirinoo si wanaagsan kaadida isagama mayri jirin marka isagoo kaadidii aan iska hubin uu iska tukan jiray dee salaaddiina waxba kama jiraan haddaan si fiican u istinjoon salaaddii waxba kama jiraan marka waxay keentay cadaabuulqabri marka istinjaha oon lagu dadaalin oon layska hubin waa sabab keeni kara cadaabulqabri walciyaadu billaahi keeni kara walidaalika waa muhim mar walbaba qofku inuu dahaarada iska hubiyo in allaha yuxibu tawaabiin wa yuxibu almutadahiriin ilaahay jala jalaaluh wuxuu leeyahay ilaahay waa jecel yahay dadka isdahiriya oo dahaarada ku dadaala waa sababun limaxabat illaah ilaaha kugu jeclaanaya in dahaarada aada iska hubisid walafdalu midka fadliga badan alistinjaau istinjo weeye bilxajari dhagax in lagu istijoodaa wanaagsan uma markii dhagaxii nijaasadii aad ku suuliso kabacdi itbaacuhu itbaacu اlxajari dhagaa dhagaxa raacsiintiisii bilmaa'i biyo la raacsiiyo sida fiican waa sidaas labadoodiiba in laysku daro marka hore dhagaxii in nijaasadii lagu baabi'iyo lagu zuuliyo kabacdina biyo biyo la raacsiiyo waa sida ugu fiican oo ugu kaamilnimada badan axsanka ahu uma haddii labadaas aadan isku daraynin darajada ku xigtaa waxaa weeye alikhtisaaru ku gaabsasho calalmaai biyaha keligood in lagu gaabsado waa darajada ku xigta tii hore tii hore darajada ku xigta waxaa weeye biyo keligood in lagu istijoobo wayajuusu waxaa kaloo iska bannaan alikhtisaaru ku gaabsi cala alxajar dhagax lagu gaabsado haddaad dhagax bis isaga gaabsado adigu xataa biyihii heli karaa yacni dhagaxa ku gaabsigiisu shardi ma aha inaad biyo weyso shardi ma ahan inaad biyo weyso adigoo biyihii heli kara ayaa waxaa kuu bannaan inaad dhagixii isaga gaabsato laakiin bitiscati shuruud laakiin shuruud sagaal ah ayaa loogu gaabsan karaa dhagixii bitiscati waxaan ku tacalujinaynaa jaarmajruurka aliqtisaar bitiscati shuruud loogu gaabsado ama waxaad ku tacalujin kartaa yajuusu wayajuusu waxaa bannaan alikhtisaaru ku gaabsasho cala alxajari dhagaxa lagu gaabsado laakiin bitiscati shuruud laakiin shuruud sagaalana loogu gaabsado ay ku banaanta shuruud sagaal in dhagax loogu gaabsado ayuu ku banaan yahay sagaal shardi ayaa sharcigu u xiray marka dhagax keligiis iyo wixii dhagaxa la mida qoragii la mida baakad aada soo qaato ku asinjoonayso ayaa la mida anlaa yajifa najisu nijaastu waa inaysan qalalin nijaastii waa inaysan qalalin waa shardi ama nijaasu hadday qallasho waxaa caynoobaya biyo un dhagax maya dhagax waxba kama tarayo nijaas qallashay dhagaxu wuxuu wax ka tari karaa iyo wixii dhagax la midaba wax qoyan wax qoyanuu tiri kara wa allaa yantaqila najisku waa inuusan guurguurin cama istaqara fiihi cinda alkhuruuj ayaa loola jeeda markay nijaasu soo baxaysay meeshii ay ku dhacday mar labaad waa inaysan ka sikan meesha saasaa loola jeeda guurguurka nijaasu markay soo baxaysay meeshii ay ku dhacday waa oo ay gaartay mar labaad haddii ka sikato meel kaleo dabada ka mida ah ay haddana u sikato oo wixi ay faafaan dee markaa biyo un ayaa caynoobayo biyahaasaa waajib noqona wa allah yadraa calayhi calaa najis najiskana waa inuusan ku soo derin aakharu mid kale wax kale waa inuusan ku soo derin wax kale maxaa loola jeedaa bimacnaa hayru jinsihi wax isagii aan ku jinsi ahayn waa inaysan meeshii imanin wax meeshii aan ku jinsi ahayn waa in meeshii aysan imanin waxaas aan ku jinsi ahayn sawaaءun kaana najisan aw daahiran nijaasadii waxaan ku jinsi ahayn haddii meeshii ay ku soo kordheen ama ha noqdo nijaaso kale nijaasada kale maxaa ka mid a ah? maalan dhiig saxaradii waxaaba ku qasmaba dhiig jirkaaga ka yimid oo meel kale ka yimid ayaa saxaradii taabtay nijaaso kalaa timid oon ku jinsi ahayn waa biyaha waajibaya markaas ama ha noqdo wax kaleoo daahir ah wax kaloo daahir oo dareeraay ah ayaa meeshii haddana yimid iyadana tacayana almaa biyo ayaa markaas caynoobaya ilaa dhididka mahan dhididkii haddii nijaasadii maalan qofku waa kululaa isagoo kulul oo saxaroonaya ama kaadinaya ayaa dhididkii jirkiisa ka baxayey ayaa wuxuu gaaray meeshii maxalkii uu ka saxaroonaya markaasaa waxaa ku difqaya saxaradii waxaa gaaray dhidiidaa gaaray ma waxaanu dhahaynaa nijaasadii wax kale ayaa ku soo kordhayo dhagax ma ku fila miyaanu dhahayna maya waa ku filan yahayo oo waxaa sharcigu uu ka soo istidnooday dhididka leannu daruuraa keenaysa kaas layskama ilaalin karo dhidid daruuradii ayaa keenaysa wa anlaa yujaawisa waa inuusan najisku ka gudbin asafxata barida iyo walxashafata iyo maxalka gudniinka meesha barida ah oo yani saxfada waxaa loola jeedaa waa qofku markuu istaago inta isku daboolmaysa dabadiisa markuu fadhiistana kala sikanaysa intaasa waxaa la yidhaha safxa la yidhaha safxa intaas waa inuusan ka gudbin haddii intaas aanu sheegnay nejisku uu ka tallaabo biyaa waajib noqona xashafadana waa inuusan ka gudbin xashafada waa inuusan ka gudbin waa maxalulkhitaan inta gudniinka uu gaarayo hadduu ka gudbo biyo ayaa waajibay wa an yakuuna waa inuu ahaado dhagaxu waa inuu ahaado alxajar bihalaaثi masaxaatin saddex masax waa inuu noqdo walow bixajar waaxid adi waxaa un sharcigu shardi ka dhigay saddex goor meeshii in la masaxo haddaad doonto hal dhagax ayaa suurtogala saddexdii masax inuu ku yimaado oo waxay hal dhagax uu ku iman karo waxaa weeye dhagax afar geesi leh ayaad soo qaadatay hal gees waad ka qabsatay saddexdii geesoo kalena saddexdii masaxaad u adeegsatay saxiix wey marka way kugu filan tahay taas wa an yunqiya waa inuu dahiri karo dhagaxu almaxalla maxalka waa inuu dahiri karo ilaa an laa yabqaa ilaa aharun yasiir ilaa uusan meesha ku soo harin ilaa wax raad yar oo biyo maahana wax kale aysan zuuli karin dhagaxu waa inuu wax zuulin karo oo raad yaroo biyo maahane wax kale aysan baabi'in karin maahane wax kale waa inuusan meesha ku reebin wa an yakuuna almamsuuxu bihi shayga wax lagu masaxayo waa inuu shaygaasu noqdo daahira shay daahir qoroga aada meesha ku masaxayso ku istinjoonayso ama dhagaxa aada meesha ku masaxayso naftiisa waa inuu daahir hadduu asagii nijaas yahay nijaas nijaas laguma suulin karo wa an yakuuna waa inuu yahay shaygii aad wax ku masaxaysay qaalican mid nijaasa fujin kara waxaa jira shay aan qaalic ahayn oo nijaasi aan fujin karin casharo hor aan ku soo qaadanay maalan dhalo ayaad soo qaadatay dhalo sideedii oo aan jabnayn ayaad soo qaadatay dhaladii yaad waxaad tiri saxaradii ayaan isaga tiri dhaladii saxaradii qaalic maaha waxma fujin karto waa sidsidib wey wax sidbanayo weeye oo nijaasii kugu sii hallaynayo nijaasii meeshii kusii ballaaranayso wax kale ma faa'iideynayo taasoo kale marka laguma istijoon karo wa allaa yakuuna shayga aada wax ku masaxayso muxtaraman shay muxtaramah oo la xushmeeyey waa inuusan ahayn wadaalika kamaa iladii kii oo kale mara soo maray oo hore aan usoo qaadanay waa inuusan ahayn shay muxtarama amaa shaygu hadduu yahay shay muxtarama laguma istijoon karo ka kutub ilcilm kutubta cilmiga oo kale waa xaaraan laguma istijoon karo wa kalmadcuumaat raashinkii oo kale waxyaalo bini aadamku cunayo isagana laguma istijoon karo التيمم هذا midكن هذه midن أحكام التيمم waa booraysiga أحكaaمtiisii halkan شheekhu wuxuu ka bilaabay maadaama نijaaسaadka isinjihii uu soo dhameeyey booraysiga bal haddana أحكaaمtiisa iyo qaabka loo booraysto التيمم booraysigu لuغaة min luغة xagga luغada carabiga alqasdu ula jeedow booraysiga luqa ahaan waxaa la yidhaah wax in loo qasdo waxaa la yidhaha tayamamtu fulaanan hebelaan u qastay maanta tayamamtu fulaanan hebel ayaan maanta u qastay marka tayamumku xagga luqada waa qasadka atayamumu booraysigu luqatan min luqatin xagga luqada alqasdu u qasdid wey ula jeedo wey wax aad u qasdidood ula jeedo waa luqada carabiga tayamum wa sharcan min sharcin xagga sharcigana booraysi waxaa la yidhaha isaalu turaabi carada gaarsiinteeda ila alwejhi walyadayn wejiga iyo labada gacmood in carada la gaarsiiyo biniyatina lagu gaarsiiyo niyadaasoo maksuusatin la gaar yahay iska gaarsii maahane waa niyo gaara ay u baahanta waraysi waxaa la yidhaha xagga sharciga waa in carada wejiga iyo labada gacmood la gaarsiiyo niyo khaasana lagu gaarsiiyo niyada khaaskan waxaa weeye yani qofku markuu booreysanayo wuxuu niyeysanaa istibaaxatu salaad salaad inuu ku bannaysanayo ayuu niyeysanaya laa rafca alxadas maya sida kutubtii hore aan kusoo baranay rafculxadas ma niyeysanayo xadaثaan kor yeelahay ma niy lanna waxaa weye booraysigu xadaث ma kor yeelee salaaduu kuu banneeyaa salaaduu kuu banneeya xadaث ma kor yeelayo asbaabu tayamumi haadihi midani asbaabu tayamumi waa sababaha booraysiga booraysiga horta maxaa keena iska boorayso ma aha sababahan soo socda markii ay kugu dhacaan unbaad booraysan kartaa asbaabu tayamumi booraysiga sababihiisii sabcatun toddobow nadamahaa sabcada toddobada waxaa tixay oo gabay ku tixay bacduhum culimmada qaarkooda biqowlihi bacdigaasi qowlkiisa ku tixay culimmada qaara toddobada sabab oo sharcigu uu sheegay in loo booraysan karo gabay ayuu ku tixay oo wuxuu yidhi faqdun wa khawfun xaajatun iطlaaluhu maradun yashuqu jabiiratun wa jiraaxu gabaygaasuu ku tixay wuxuu yidhi asbaabu tayamumi booraysiga sababihiisii faqdun biyo weytowa sababka ugu horeeya waxaa weeye waa faqdi yacnii in biyo qofku uu waayo faqdigaasi marka laba qaybood u qeybsami karaa faqdi xisan aw sharcan biyihii wuxuuba u waayey xis ahaan yacni waaba loo jeedaaba inuusan biyo haysan biyo inuusan haysan adigaaba u jeeda si kastuu biyihii u raadiyey biyihii waaba waayey boreysanahay markaas aw sharcan ama biyihii wuu haystaa aragti ahaanuu biyihii wuu haystaa laakiin sharci ahaan ayuu biyihii u waayey oo biyihii wuu haystaa laakiin sharci ahaan uu ka dhigan yahay qof biyo waayey maxaa ka mid ah biyihii xisi ahaan wuu haystaa laakiin sharciga markii loo fiiriyo wuxuu ka dhigan yahay qof biyo aan haysanoo kale maxaa ka mida ah masaladaas waxaa ka mida ah maalan qofkii waa xanuunsan yahay nabro iyo waxyaalaha jirkii uga yaala nabraha ka ilaaliyuu yihi dhakhtarku biyo ha u dhoweyni si aysan nabrahaasi aysan kuugu daahin ama aysan kuugu fasasin iska ilaaliya qofkaas marka maxaa la yidhaha faaqidun lilmaa'i sharcan qofkaasi waa qof biyo waayey sharci ahaan markii loo fiiriyo ayuu biyo waayey caqli ahaan markii loo fiiriyo biyihii gurigay u buuxaan laakiin sharciga muxuu ku tilmaamay qof biyo waayo kalaa laga dhigo sharciga saasaa loola jeeda marka faqdiga wuxuu u qeybsamaa xisan ow sharcan labadaba faqdun biyo weyn wey khawfun cabsi wey sababaha booraysiga ka mida ah waxaa ka mid a ah alkhawf calaa nafsihi aw maalihi biyihii hadduu aado wuu gaari karaa wayna u dhow yihiin laakiin waxaa ka sokeeya cadow cadowgaasi ha noqdo cadow bini aadama oo isaga dhibaataynaya ama ha noqdo cadow oo dugaag ah bahallo cunaya oo biyihii ka sokeeya ha noqda ama wuxuu u baqahayaa maalkiisii maalkiisi u baqayaaho dee cadowgaasi naftiisii dhibaatayn mayo laakiin wuxuu dhibaataynayaa xoolihiisii iyo maalkiisii ayuu ka dhacaa xaajatun waxaajatun dantiiu dantii iyo baahidiiu biyihii waa u buuxaanoo wuu haystaa laakiin biyihii xayawaana u ooman xayawaana u oomanoo biyo ziyaadaahoo xayawaankii iyo weysaqaad iyo wixii ku filanna lama haysto biyihii biyo yaraa meeshii yaalla xayawaan oomana way joogaan xayawaankaasi ama hadda baahidu ha jirto ama beri ha jirto baahidu waa isla mid idlaaluhu shaksiga lumintiisiiu biyihii wuu haystay laakiin waa lumiyey see u lumiyey luminta waxaa soo gelaya bian albaciir wuxuu waayay neefkii geel ahaa alladii calayhi ilmaa geelaa waxaa u saarnaa sahaydiisa iyo biyihiisa u saarnaa ratigiyaa ka fakaday biyuhu u saarnaa ka cararay ratigiiyuu lumiyey ratigii ayaa ka lumay oo ka fakaday oo biyuhu iyo zaadku ay u saarnaayeen muxuu samaynaa waa iska booraysana boorayso maradun wa maradun xanuunkii maradkaasoo yashuqu ee dhibaya shaksigii yashuqu dhibaya maca almaa biyaha micigiisii la dhibaya qofkii uu xanuunsan yahay xibintii ayuu ka baqayaa in dhibaata ay gaarto haddii biyahan uu taabsiiyo iyaduna waa sabab keeni kara asbaabta loo booreysanayo jabiiratun kabkiiwo qofkii biyo gurigiisa way u buuxaan laakiin kabaa la saaray waa jabay gacantiiyaa laga kabay ama lugtiyaa laga kabay waa iska booreysana mar haddii kab meeshii yani laga weyse qaadan lahaa uu saaran yahay waa booreysanaha wajiraaxun dhaawaci ma kabna laakiin waa dhaawacan yahay oo gubnidii xubintii yani wejigii ama gacmihii ama lugihii ayuu ka gubtay nabrahana waxaa laga ilaalinaya biyihii laga ilaalinaya asbaabtaas ayaa loo booreystaa wallahu subxaanaه wa taala